بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaa qaadanaynaa saxaabiga lagu magacaabo abu cubaydat bnu jaraax abu cubayda waxaa halkudhig u ah likulli ummatin amiinun ummad kastaa waxay leedahay nin aamin ah oo amiin ah wa amiinu haadihi اlummati ummaddan ee tan ah amiinkeedu abu ubayda abuu cubaydata waa abuu cubayduu dhahay rasuulka sala اllahu calayhi wasalam sababta ay ku timid iyo xilligii la yidhina way noo imaan doontaa kaana abu cubayda wuxuu ahaa wai wuxuu ahaa wadii'a alwajhi mid weji qurxoon buu ahaa mid wejigiisa uu iftiimayo dhe haddii kale ayuu ahaa wadii'a alwajhi weji iftiimo ayuu lahaayo nin cad buu ahaa waaye bahiya alcati dalcadiisa iyo bilicdiisana ay qurxoon tahay nin aad u qurxoon buu markaa ahaa naxiila aljismi oo caata ah jismigiisana hilib aan markaa saarnayne caata ah tawiila alqaamati miduu joogiisu dheer yahay buu ahaa nin dheer buu ahaa khafiifa alcaaridayni khafiifa alcaaridayn markaa ahoo dhafooradiisuna ay markaa fudud yihiin khafiif ay yihiin hilib saarnayn qofka caataa waad aragtay dhabanadiisii dhafooradiisuna aad bay kafiif markaa u yihiin tartaaxu waxaa ku irtaaxdoo ku raaxaysata alcaynu isha ishaa ku raaxaysataa limur'aahi aragtidiisa aragtidiisana ishu way ku irtaaxdaayo way ku raaxaysataa wa ta'nasu waxaa weheshata annafsu nafsadana liluqyaahu la kulankiisa marka lala kulmee lala joogana waa la weheshtaayo nin joogitaankiisa la dhibsadaa ma aha waayaطmaini waxaa ku xasisha ilahi xaggiisa alfu'aadu laabtana way ku xasishaa markuu qofku la joogo ama dadku ay la joogaan waa nin laabta aad iyo aad ugu xasisho markaa ku degtaa wa kaana ilaa daalika kaana wuxuu ahaa abu cubayda ilaa daalika ay maca daalika entaamicigeeda ayadoo ay jirto raqiiqa alxaashiyati xaashiyadiisa macnaha saaxiibtinimadiisu miday raqiiq tahay oo ay macaan tahay ayuu markaa ahaa qof allaala qofkii la saaxiiboo xaashiya u noqda agjoogana raqiiq buu ahaayo aad bay saaxiibtinimadiisu u fiicneed ama ay u macaaneed jamma tawaaduci tawaaduciisa miduu badan yahay buu ahaa nin iska kibrisiiyo dadka iska weweynaysiyo isqaadqaadaa ma ahayn tawaaduciisa jamma tawaaduci tawaaduciisu miduu badan yahay buu ahaa shadiida alxayaa'i sariibtiisa iyo xishoodkiisana uu xoog badan yahay nin aad u xishood badanoo sariigtana waa ahaa laakinahu laakiinse kaana wuxuu ahaa sidaaba ha ahaadee idaa xasaba almru arrintu hadday qaraaraato intaas waa inta sulxiga iyo wanaagga iyo nabadgelidu ay jirto hadday arrintu isbeddesho idaa xasana hadday adkaatay qaraaraato alamru amarka oo wajadda aljiddu arrintu ay dhanaanaato arrintu haddii ay dhanaanaatay adkaatana yaqdu mid noqdabuu ahaa yaqdu macnaha wuxuu noqonahayay ama mid isku beddela ayuu ahaa mid isbedela kaannahu waxaad moodaa sidii asagoo allayثu caadiyan libaax libaax caadiyan ahoo cabtamayoo qaylinaya raba inuu dadka cuno ayaad markaa waay si kastuu u jilicsan yahay uu loo dhaweyshanayo oo tawaaduciisu u weyn yahay haddii xaalku si kale isku beddesho cadow hadduu yimaado iyo haddii si kale arintu ay noqoto kaana wuxuu ahaa idaa xasaba almru arintu hadday isbaddeshay qaraaraato wajadda aljiddu arintu ay adkaatay dhanaanoodo yaqduu mid isku beddela buu ahaa isbedela oo noqda kaannahu sidii allaytun caadiyan libaax caadiyan ahoo qaylinayoo cartamaya raba inuu markaa wax cuno fa huwa asagu waa abuu cubayde yushbihu waxaa lagu shabahaa oo lagu tashbiihaa nasla sayfi seefta caaradeeda seefta wax lagu gooyo afkeeda hore ayaa lagu miihaalaa rawnaqan xagga rawnaqa waa xagga quruxda rawnaqan xagga quruxda iyo wa bahaa'an xagga bidhaanta iyo bilicda seefta caaradeedaa lagu miitaalaa wayaxkiihi waxaa lagu sifeeyaa ay uga egta uu uga eg yahay seefta xiddatan xagga waxgoynta ama xagga afka wa madaa'an iyo waxjariddii waxgoynta sida seefta oo kalea lagu tilmaamaa oo lagu miihaalaa wayaxkiihi waxaa lagu miihaalaa oo uu kaga eg yahay seeftana xiddatan xagga afka iyo wa madaa'an xagga goynta daalikum kiinaas aan saa u tilmaamayno huwa asagu amiinu ummati muxammadin ummatu muxamed amiinkoodii waaye waa caamir ibni cabdillaahi bni jaraax alfihriyun reer fihri loo nisbeeyey alqurashiyun haddana qoraysh ah almukanaa lagu kuniyeeyo lagu naanayso biabii cubaydata abii cubaydaa lagu naanaysaa eh, nacatahu waxaa tilmaamay waxaa nacti iyo tilmaan ka bixiyey cabdullaahi bni cumara radi allahu canhuma qaala cabdullaahi wuxuu yidhi alaaan saddex nin oo min qurayshin reer quraysh ah asbaxa annaasi dadka waa kuwa ugu fiican uguna qurux badan wujuuhan xagga wejiga wa axsanuhaa waa kuwa ugu fiican akhlaaqan xagga akhlaaqdii dabeecadda wa ahbatuhaa waa dadka ugu sugan ee ugu dhammaystirid badan xayaa-an xagga sariigta iyo xishoodka saddex ninoo quraysh ah waa weji qurxoon yihiin way akhlaaq fiican yihiin wayna sariig adag yihiin in xadauuka in xadauuka hadday kuu waramayaan oo ay kuu hadlayaan ay kuu sheekaynayaan lam yakdibuuka kuuma been sheegayaan saddexdaa nin been kuuma sheegaan wa in xadatuhum haddaad u sheegto adiga oo u xadiidtood la hadashana lam yukadibuuka ku beenin maayaan yeeyihin saddexdaa nin abuubakrin sidiiq kow dheh wa cumaan ibnu cafaan laba dheh iyo wa abuu cubaydat ibnu jaraax oo ah saxaabigan qisadiisa baranayno saddexdaa nin ee quraysh ka mid ah haddii ay kula hadlayaan ay wax kuu sheegayaan been kuu sheegi maayaan haddaad la hadashood wax u sheegtana bilubatay ku dhihi maayaan aad bay u khuluq iyo dabiicad fiican yihiin kaana abuu cubayda abuu cubayda wuxuu ka mid ahaa min asaabiqiina alwaliin dadkii dhaqee ugu hor horeeyey saabiqiina dadkii ugu horgalay alwaliine ugu horreeyey ila lislaami islaamka faqad aslama wuu islaamay abuu cubayda fi اlyowmi اtaali maalintii labaad buu islaamayo liislaami abi bakarin abi islaamkiisa maalintii islaamkii abibakar laba ka ahaa yuu isaguna qaatay islaamka wa kaana islaamuhu islaamkiisana waxaa sabab u ahaa uu ku soo islaamay calaa yadi sidiiq sidiiq nafsihi nafsadiisa gacantii abuubakar sidiiq baa sabab u ahaa famadaa waa waday bihi asagii wa bicabdiraxmaan ibni cawf iyo wa bin madcuun iyo wa bilarqam ibni abilarqam intaba abuubakar wuu kaxeeyey wuxuu u geeyey ila اnebiy nebiga sala اllahu calayhi wasalam fa aclanuu meeshaasay ku iclaaniyeenay ku bandhigeenay ku faafiyeen ay kor ugu qaadeen bayna yadayhi rasuulka hortiisa kelimata alxaqi kelimadii xaqa waa towxiidkee fakaanuu waxay ahaayeen intoodaba alqawaacid aluulaa aasaaskii ugu horreeyey allatii uqiima lagu oogey lagu dhisay calayha korkeeda sarxulislaami islaamkii alcadiimi ee weynaa sartiisa islaamka waxaa maal looga dhigayaa sar la dhisay oo kale raggan aasaaskii dhulka loo qoday la geliyey islaamka lagu dul dhisay yay qawaacidii aasaas u ahaayeen caasha waa uu noolaaday abuu cubaydata abuu cubayda wuxuu ku noolaaday ama uu ku noolaa tajaribata almuslimiina muslimiinta tajarubkii ay soo mareen tajarubitaankii imtixaankii muslimiinta ay soo mareen alqaasiyata ee adkaaye qalalnaa fii makkata maka lagu haayey imtixaankaabuu ku noolaa mundu bidaayatiha bilowgeeda laga bilaabo ilaa ilaa nihaayatiha ilaa dhammaadkeeda imtixaankii qaasiyada ahaa ee qalalnaa ama adkaa ee maka muslimiinta lagu hayay tajarubkaa buu ku dhex noolaa abu cubayda mundu bidaayatiha laga bilaabo bilowgeeda ilaa nihaayatiha ilaa dhammaadkeeda laga gaaro wacaana maca almuslimiina wacaana wuxuu kala qayb qaatay maca almuslimiina muslimiinta micigooda alsaabiqiina ee horumaray islaamka dhaqso qaatay fii cunufihaa imtixaanka cunufkiisii waa adeegiisii wa daraawatihaa kulaylkeeda ama dabkeeda iyo naarteeda wa aalaamihaa xanuunkeeda wa axsaanihaa murugyaalkeeda maabuu kala qayb qaatay lam yucaanihi aysan kala qayb qaadanayna la kulmin itibaaci diinin diin dad raaca calaa dahri alardi arlada korkeeda macnaha ninkan abaa cubayda ah waxa uu ku sugnaa uu ku noolaa muslimiinta micigooda muslimiintii horay u tagtay imtixaankaa muslimiinta lagu haayey cunufka iyo xoogu markaa lahaa fii cunufiha macnaa xooggiisii oo dhan ayuu kula dhex noolaa oo kala qayb qaatay iyo wa daraawatihaa waa naarteeda ama kuleelkeeda iyo dabkeeda wa aalaamiha xanuunkeediiyo wa axsaaniha murugteeda maa lam yucaanihi wuxuusan soo gaarin amaysan kala qayb qaadan atbaaci diinin diin dad raaca calaa dahri اlardi arlada korkeeda ku nool faabata wuu ku sugnaaday fahabata wuu sugnaaday abu cubayda lilibtilaa'i imtixaankiibuu diintu kugu sugnaaday kama bixin wasadaqa allaha ilaahay buu rumeeyey wa rasuulahu rasuulkiisa fii kulli mowqifin mowqif walba meel walba oo lagu dhibo ama mashaakil lagu gaarsiiyo kama leexan diintee waa ku sugnaaday laakinna laakiinse mixnata abi cubaydata abi cubayda mixnadii imtixaankii soo maray yowma badrin maalintii beder dhibaatooyinka asagoo ay jirto ayaa haddana mixnadii imtixaankii beder qabsaday faaqad fii cunuqihaa faaqad waxay ka kor noqotay fii cunfihaa xooggeeda xisbaana alxaasibiina kuwa wax xisaaba xisaabtooda dadka xaasibiintee wax xisaaba ama dadka wax qiyaasa qiyaastooda way ka kor noqotay oo way qiyaasi waayeen imtixaankii beder qabsaday wa tajaawasat waxay gudubtay khiyaal almutakhayiliin dadka mutakhayiliintae wax mala'waala mala'waalkooda wax ka sarreeya ayuu noqday imtixaankii abuu cubayde qabsaday maalintii beder waana taa inalaqa wuu soo baxay abuu cubaydata abaa cubaydaa soo tegay yowma badrin maalintii beder yasuulu asagoo ku dhaqdhaqaaqayo ku boodboodahaya bayna asufuufi safafyaalkiiga dhexdooda sawlatan boodbood boodbooditaankan tii ciyaarta ma ahee waa midii loogu talagalay ninka geesiga ah inuu ku dhex xarakeeyo gaalada dhexdooda taa ayuu markaa samaynaa yasuulu mid ku wareegada haddii kale bayna asufuufi sawlatan man laa yahaabu man boodboodkiisii xarakayntiisa ayuu ku xarakeeyey goobihii safafyaalka laa yahaabu qofaan ka cabsanaynin arradaa dhimasho qof aan dhimasho ka cabsanin oo kale yuu saas ugu dhex wareegaya goobtii dagaalka fahaabahu waxaa ka cabsaday almushrikuuna mushrikiintii way ka heebaysteenoo markay arkeen su u dhaqdhaqaaqayo u xarakaynayo seefta u gedgedinaayo way ka cabsadeen gaaladii wayajuulu wuxuu ahaa mid ku dhex jawleeyo ku wareega jawlata man man wareegiisa laa yaxdaru aan ka digtoonayn oo aan ka cabsanaynin almowta geeri qof waaba dhimanaysaayo waa lagu imaanaa waa lagu dila aan ka baqin oo kale ayuu u jawlaynaayey u wareegaayey faxadirahu e, waxaa ka cabsaday fursaana qurayshin qoraysh geestiyaalkoodii way isaga digeen faxadarahu waxaa isaga digay fursaana qurayshin way ka cabsadeen macnaha qoraysh geesayaalkoodii wa jacaluu waxay guda galeen yatanaxawna inay ka leexleexanayaan canhu xaggiisa kullamaa waajahuu markastay iska hor yimaadaan gaaladii geesiyaashoodii waxay guda galeen inay ka leexleexanayaan abuu cubayda ninkaasaa u boodboodayey u jawlaynaye nin geeri ka cabsanaya aan ahayn waxay gudagaleen yatanaxawna inay ka ilamayaan ay ka fogaanayaan canhu xaggiisa kullamaa waajahuu mar kasta iska hor yimaadaan laakina rajulan laakiinse hal nin nin waaxidan oo keliya oo minhum raggii gaalada ka mid ahaa yaa jacala wuxuu gudagalay yabrusu inuu usoo soo bambaxo u soo hor imaado oo u soo muuqdo liabi cubaydata fii kulli itijaahin jiha walba kuwii kale dhammaan markay ka leexdeen abuu cubayda hal nin ayaa ka leexan waayey hal nin laakina laakiinse rajula nin waaxidan oo keliya oo minhum ayay ka mid ah raggii gaalada iyo fursaantii quraysh ayaa jacala wuxuu guda galay yabrusu inuu usoo soo bambaxuu u soo muuqdo liabii cubaydata fii kulli itijaahin jiha walba fakaana abuu cubaydatana wuxuu ahaa yataxarafu mid ka leexleexda ninkaa can ariiqihi wadadiisa yatanaxa abaa cubayda ka leexanayay ninkaa can ariiqihi wayataxaasha liqaa'ahu wuxuu ka fogaanahayay la kulankiisa la kulankiisana waa ka dheeraanahayay inuu la kulmana waa diidana abaa abu cubayda walajja waa ku adkaato wuxuu ku madax adaygay alrajulu ninkii walajja wuxuu ku sugnaaduu ku madax adkaaday alrajulu ninkaa fi lhujuumi weerar inuu ku soo qaado abu cubayda wa akara abuu cubaydatana wuxuu bediyey min atanaxi ka fogaashaha uu ka fogaanayo ama uu ka leexleexanayo ninkaa wasadda wuxuu ka ooday uu ka xiray ninkii alrajulu ninkii calaa abii cubaydata abaa cubayda dushiisa almasaalika wadooyinkii uu qaadi lahaa ee gaalada uu kula dagaalami lahaa yuu ninkii ka xoray uu ka hor istaagay wa waqafa wuu istaagay xaa'ilan asagoo kala dhexgelaya ninkaa baynahu abaa cubayda iyo wa bayna qitaali acdaa'i illaahi cadowga ilaahay la dagaalankoodii yuu ka dhex galay mar walba meeshaasuu dhexda oga jira falammaa goortii daaqa bihi darcan uu u sabri waayey falamaa goortii daaqa bihi darcan uu awoodi waayey abaa cubayda inuu u sabro waaye falamaa goortii daaqa ay doontay bihi asaga dartii darcan xagga laabta macnaha waxaa loola jeedaa markii intaa ka badan uu u sabri waayey abaa cubayda daran wuu ku dhuftay ra'sa madaxiisa abaa cubaydaa dhufanayo ninkii baa lagu dhuftay bisayfi sayf darbatan dhufasho falaqad kala goysay haamatahu madaxiisa falqatayni laba gobol madaxuu seef uga dhuftay laba gool ka dhigay fa khara rajul baa dhacay sariican asagoo lagdoon oo meyd ah bayna yadayhi abu cubayda hortiisuu kusoo dhacay laa tuxaawil marka ha isku dayin laa tuxaawil ha isku xawilin oo ha isku dayin ayuha alqaari'u alkariim qaari'a kitaabka akhrisanaya sharafta lahow an tukhammina ha isku dayin inaad mala'waasho man yakuunu yuu noqon karaa alrajulu sariicu ninkaa dhintay weligaa malaawaal ha ku samaynin amaa qultu laka soo kuma dhihin buu ninka kitaabka qoray amaa qultu miyaanan laka adiga kugu dhihin inna cunfa tajarubati tajarubka adaygiisii faaqa wuxuu ka kor noqday xisbaana alxaasibiin dadka wax xisaaba xisaabtooda dadka wax qiyaasa qiyaastooda wajaawasad waxay gudubtay dhaaftay khiyaala almutakhayiliin kuwa wax mala'waala mala'waalkooda bacdamaa saas aan ku soo dhahay adigu mala'waal ha samaynin waayo arrintan arrin culus waaye walaqad tasaddaca inuu go'go'a suuragal ah ama uu xanuuno ra'suka madaxaaga idaa carafta markaad ogaata anna arajula ninkaa asariica la dilay ee meydkee meesha ku dhacay huwa cabdullaahi bnu jaraax waaye waa waalidu abi cubaydata abaa cubayda aabbihii waaba aabbihiiba madaxaaga inuu xanuuno go'aa suuragala ah haddaad ogaato ninkaa la dilayba aabbihi buu markaa ahaa lam yaqtul ma uusan dilin abuu cubayda abaahu aabbihi ma dilin wainamaa qatala wuxuu dilay ashirka shirki buu dilayo fii shaksi abiihi aabbihi shakhsiyaddiisa ku dhex jiray waxa uu dilay aabbiyu xaqiiqa ama haba ahaada aabbihii dhalay laakiin shirki iyo gaal ku dhex sugan shaksinimo aabbihii ayuu markaa dilay fa anzala allahu ilaahay baa soo dejiyey subxaanahu nasahnaaye fii shani abi cubaydata abii cubayda arrintiisii wa shani abiihi aabbihii xaalkiisa qur'aanan qur'aan buu ku soo dejiyey ilaahay faqaala alla wuxuu yidhi callat kalimatahu kelimadiisii kor noqotaye laa tajidu heli maysid qowman qowm yu'minuuna rumaynahaya billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee aakhiro yuwaadduuna inay jeclaanayaan man xaadda allaha qof ilaahay khilaafay iyo warasuulahu rasuulkiisa qof iimaan leh oo alle aaminsan maalin aakhiro rumeeyey maba arkaysidba inuu jeclaanayo qof allay rasuulkiisa dhinac maray walow kaanuu aabaa'ahum aabbayaalkoodba ha ahaadaana haddii la doonee waa abu cubaydii aabbihi walow kaanuu aabbaa'ahum aw abnaa'ahum ama wiilashooda waxaa la tilmaama abii laftigiisa canugiisa lasoo qabtay aw ikhwaanahum walaalahood muscab ibnu cumeer baa ka mid ahoo walaalkii lasoo soo taxaabay markuu arkay nin saxaabiyo xirgaha ku xirxiraya muscab walaalkii ku adkay buu dhahay xargaha sii daynin hooyo lacag leh baa dhasho ayadaa furan doontee anoo walaalkaa maasaa i leedahay buu yidhi markaasuu dhahay kan ku xiraya maanta walaalkay ah calool igala soo baxo naas aan wada nugna lababeena laakiin diinka waxaa igula walaalo ah oo walaal xaqiiqa maanta ii ah midka ku xiraya buu dhahay aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ama tolkoodii qaraabadoodaba ha ahaadaane maba jeclaanayaanba qof ilaah dhinac maray ulaa'ika kuwaasi ulaa'ika kuwaasi kataba waa qoray ilaahay fii quluubihim quluubtooda aliimaana iimaan buu alla ku qoray qabiyaalad iyo walaalkay waayay ma yaqaanaan iimaanka yaa wata waayo ujeeddadooda qalbigooda wax lagu qoraa laga dhigayaa si iimaankay u qaateen wa ayadahum wuxuu ku ayiduu ku xoojiyu ku taageeray ilaahay biruuxin gargaar oo min asaga xaggiisa ka ahaatay wayudkhiluhum wuxuu gelin jannaatin jannooyin tajri ay dareeraysa min taxtihaa xaggeeda hoose alanhaaru wabiyaalo khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiiha gudaheeda radia allaahu ilaahayna wuu ka raadi noqday canhum xaggooda waraduu ayaguna way raadi noqdeenoo canhu ilaa xaggiisay ka raadi noqdeen subxaana wa tacaala abaalmarkii iyo khayrkii iyo jannadii alle uu siiyey ku raali noqdeen ilaahayna camalkii fiicnaa ay qabteen buu raali uga noqday ulaa'ika xisbuullaahi kuwaasi waa xisbi alle alaa hooyaay ina xisba allaahi ilaahay xisbigiisa hum lmuflixuuna ayagaa kuwa liibaanay ah lam yakun macaha daalika arrintaa cajiiban wax lala yaab leh min abi cubayda waayo faqad balaqa wuu gaaray min quwati iimaanihi iimaankiisa xooggiisa bilaahi alla uu rumeeyey iyo wa nusxihi u naseexayntiisa lidiinihi diinka ilaahay uu u naseexaynayo wlamaanati iyo wlamaanati amaanada calaa ummati muxammadin nebi muxamed ummaddiisa amaanada uu u qaaday mabalaqan maballaq buu ka gaaray Eh, mablaq buu ka gaaray damaxad ay u hillowdo ama ay jeclaysato ilay xaggiisa nufuusu nafafyaalo kabiira oo weyn cinda allah alla agtiisa ninkaan abaa cubayda la yidhaahdo arrintaa uu sameeyey wax lala yaaba ma aha lam yakun maaha daalika arrintaa cajiiban wax cajiib ka ah min abi cubayda waayo faqad balaqa waa gaaray min quwati iimaanihi rumayntiisa bilaahi alla uu rumeeyo xooggeeda iyo quwadeeda wa nusxihi u naseexaynta lidiinihi diinka alla uu naseexaynhayo wاlamaanati amaanada calaa ummati muxamadin nebi muxamed ummaddiisa uu u hayo mablaqan mablaq buu ka gaaray mablaqaasoo damaxat ilayhi nufuusu ay ishtaaqday ilowdo ama ay jeclaysato xaggeeda nafafyaal waaweyn cinda allaahi alla agtiisa sida cumar bn khadaab iyo kale abuubakar oo kale ragga noocaasa waxay tamkhiinahayeen oo ay jeclaysanayeen ee mar kasta u hanqaltaagayeen damaqatay u hanqaltaagtadha haddii kale ilayhi xaggeeda nufuusu kabiira nafafyaalo weyn cinda allah alaabtiisa xadaa waxaa sheekeeyey oo ka hadlay muxamed ibnu jacfar qaala wuxuu yidhi qadima waxaa u soo galay wafdun wafdi baa soo galay oo min annasaara nimankii nasaare ahaa kirishtankii calaa rasuuli illaahi rasuulkay u soo galeen sala allahu calayhi wasalam qaala waxay dhaheen ama uu yidhi mid ka mid ah yaa abalqaasim abalqaasimow nebigay ula jeedaan yaa abalqaasimi ibcaf dir oo nala bixi macanaa micigeenna rajulan nin nagu dar oo min asxaabika asxaabtaada ka mid ah tardaahu aad raali nooga tahay lanaa annaga qofaad noogu qanacsan tahayd noogu kalsoon tahay nagu dar bay dhaheen tardaahu raalli aad ka tahay qofkaas lanaa annagaad nooga raalli tahoo aad nagu aamini karto liyaxkuma suu noo xukmiyo baynanaa dhexdeenna fii ashyaa'in waxyaabo sheeyaalo oo min amwaalinaa maalalkeenna ka mid ahoo ikhtalafnaa fiiha aan isu khilaafnaa jire nin nagu dar oo na kala dhex xugmiyo xoolaha iyo waxaan isku khilaafno nagu kala garsoora waayo fa inakum adinku cindanaa agteenna macshara almuslimiin muslimiinta macsharteedii haddaad tihiin mardiyuuna kuwa xaggeenna raali laga yahay baa tihiine waan idinku qanacsannahay nimankii gaalada waxay ku qancayaan muslimiinta diinkoodii waa markay arkeen cadaaladoodii waa markay arkeen runtoodii waa markay arkeen qiimaha iyo sida ay diinka ugu dhegan yihiin sida dadka maanta joogaa ma ahayn oo gaaladii waxay la yaabayiin muslimiinta maanta joogtaa beentooda iyo khiyaanadooda iyo waxay samaynayaan taasaa lala yaaban yahay ninaa yurub ku geynayo hooyadii waa naagtayda markaa kabacdibay gaaladu la yaaban yihiin ninaa walaashii iyo nin kale gabadh kalu qabo meesha ku geyna wuxuu leeyahay anaa qaba waa gabadhii la dhalatay waxyaaba noocaasa waa dhagkafaar muslimiinta maanta joogta khaasatan soomaalida aad baa lagula yaaban yahay waad u jeeddaan haddana intay muslimiinta u yimaadiin bay leeyihiin ninna kala xukmiya nasriya weliba diintooday ku taagan yihiin idinka haddaad macshar muslimiin tihiin mardiyuuna kuwa xaggeenna raalli looga yahay baa tihiine faqaala rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu ku yidhi sala اllahu calayh wasalam i'tuunii ii imaada alcashiyata galabta ii imaada buu yidhi abacaf aan diree macakum micigiina alqawiya alamiin ku xoog badan oo aamin ah ayaan idinku darayaaye baxa idinka io imaada galad ama fiidkii faqaala cumar ibnu khaaab baa wuxuu yidhi faruxtu waxaan ku soo degdegay ilaa salaati duhr faruxtu waxaan soo aaday ilaa salaati duhri salaadii duhureed mubakiran xilli hore wakhti hore ayaan soo aaday buu dhahay cumar wa innii anigu maa axbabtu ma jeclaysan alimaarata madaxtinimo xubbii jacaylkaygii iyaahaa ayadu aan jeclaaday yowmaidin maalintaa weligaysaan maalintaa imaaro iyo madaxtinimiin qolo madax layga dhiga aan u jeclaaday weligay uma jeclaanin buu yidhi laakiin maalintaa waan jeclaaday rajaa'a anigoo rajaynahayaa an akuuna inaan ahaado saaxiba haada anacti tilmaantaa iyo calaamadaa saaxiibkeeda inaan markaa noqdo waayo maalintaa qofka nebiga soo saaro maxaa lagu tilmaamay alqawiya alamiina qawi aamin ah intaasaan rabay inaan noqdo buu dhahay laakiin weligay madaxtinimo ma jeclaysanin maalintaa ka hor falammaa goortii sallaa uu na tujiyey binaa annaga rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam adduhra salaadii duhur jacala wuxuu guda galay yanduru inuu eegayo rasuulkuu fiirfiirinayo can yamiinihi wa can yasaarihi saasuu ugu soo jeeda saxaabadii salaaddii baa laga baxay dhammaan asagay u soo jeedaan wuxuu galay jacala yanduru can yamiinihi wa can yasaarihi inuu dadka balka eeg eego qofkii la soo saari lahaa yaa noqon raba saasuu nebigu midig iyo bidix u fiirfiiriyey fajacaltu waa cumar anna waxaan gudogalay buu yidhi atataawalu inaan isku dheereeyo lahu rasuulka liyaraani suu ii arko markuu saas dhaabo madaxigan kor u qaadaa buu yidhi waa istusayaa waxaan rabaa inuu arko kaale cumar lay dhaho saasaan markaa doonahay fajacaltu waxaan gudagalay buu yidhi cumar atataawalu anna inaan isku dheedheerayo madaxayga aan kor ugu qaado lahu rasuulka liyaraanii si uu ii arko meeshuu aadaba madaxaygaan geynayaa buu dhahay xagganu aadan saan baan leeyahay saasaa isku gedgedinaayay falam yazal kama uusan sulin yuqallibu inuu ku celcelinayo ku gedgedinayo basarahu araggiisa fiinaa dhexdeena saasuu araggiisii nebiga nagu dhex gedgedinahayey xataa ra'aa abaa cubaydat bnu jaraax ilaa nebigu arkay abaa cubayda fadacaahu abaa cubayd u yeeha nebiga kaalay baa la yidhi faqaala nebigu wuxuu yidhi ukhruj bax macahum kuwaa micigooda la bax faqdi xukmi baynahum dhexdooda bilxaqi si xaqa ku xukmi fii ma اkhtalafuu fiihi waxay isku khilaafaan waxay isaga hor yimaadaan si daacad oo cadaalad ah ku kala xugmi faqultu cumar waa quustay waxaan idhi buu yidhi dahaba bihaa waxaa la tegey abuu cubaydata abaa cubaydaa tilmaantii qaatay wuxuu madaxa la dheerdheeraynahayey abaa cubayda qaatay walam yakun maahin abu cubaydata amiinan faxas amiin keliya nin wixii loo dhiibo ilaaliya keliya ma ahayn wainamaa kaana wuxuu ahaa yajmacu mid kulansadoo ku darsaday alquwata xoog ila alamaanati amaanadii ammaanada karti buu ku darsaday waqad barazad waxay soo muuqatay haadihi alquwatu awoodda fii akari wax ka badan min mawطinin hal mawطin wax ka badan ayay soo muuqatay macnaha xooggiisa waxaa la arkay mawطin wax ka badan hal maxal wax ka badan barazad waxay soo muuqatay yowma maalin bacaa rasuulu rasuulku uu diray jamaacatan koox oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah liyatalaqaw say ula kulmaan ciiran liqurayshin ceyr ay quraysh lahayd waa qaafilo safarley cunto wada ama tijaaro oo quraysh ay lahayd inay la kulmaan buu asxaabtiisii u diray wa wamara wuxuu madax uga dhigay calayhim korkooda abaa cubaydata radia allaahu canhum abaa cubayda ayuu madax uga dhigay ragga radia allaahu canhum saxaabada iyo kooxda ilaahay raalli ha ka noqda wa canhu abaa cubaydan allah ka raalli noqdee wa zawadahum wuxuu sahay uga dhigay raggaa ciidankee la dilaa wuxuu sahay ahaan u siiye rasuulka jiraaban kiish oo min tamrin timir ah jiraab yar waa weel yar oo maqaar ka samaysan oo timir ah ayuu siiyey waayo lam yajid uma helin rasuulka lahum ayaga hayrahu jiraabkaa waxaan ahayn kiishkaa yare timirtaa ah waxaan ahayn uma helin fa kaana abuu cubaydata wuxuu ahaa yucطii mid siiya arajula ninkii oo min asaxaabati asxaabta ka mid a ah, halkii nina saxaabada ka mid ah kulla yowmin maalin kasta tamratan xabad timir baa la siinaya afar iyo labaatankii saacba xabad timir buu leeyahay fayamusuhaa wuu dhuuqi jiray marka alwaaxidu minhum mid kastoo ayay ka mid ah kamaa yamisu suu u dhuuqo asabiyu canuga yar darca ummihi naaska hooyadii timirtaa intuu qabtuu dhuuqayaa dhiinkuu ka dhuuqayaa uma yashrabu wuxuu ku dulcabayaa calayha korkeeda maaan biyo xabadii timir ilaa xabadda kale beri bay u taalaa mid kale caaw la siinayay ma jiro tiibaa intuu aad u dhuuqo yuu biyo ku dulcabayaa fa kaanat takfiihi way ku filnaan jirto baahi bay ka goyn jirtay yowmahu maalintiisaas ila leyl ilaa habeenkii laga gaaro habeenkii haddii subaxiid haddana mid kalaa la siina way dhuuqayaan biyo ku dulcabayaa tartiib tartiib baa laga yaabaa kiskis inay u dhuuqaanoo macaanka soo gala ay biyo markaa ku dulcabaan taasaa ilaahay jidkiisa lagu difaaca subxaana wa tacaala wa fii yowmi uxudin maalintii uxud xiina wakhtigii huzima almuslimuuna muslimiintii ay jabeen oo la jebiyey watafiqa uu gudagalay saa'ixu lmushrikiin mushrikiinta mid u qaylinaya yunaadii inuu dhawaaqayo uu leeyahay duluunii calaa muxammadin dulluunii calaa muxammadin dulluunii calaa muxammadin seef buu wataa ilaan jab baa soo garay muslimiinta wuxuu rabaa nebi moxamed inuu u talaabsado war ituse nebi moxamed aawey aan qoorta ka gooye kaana abuu cubaydata wuxuu ahaa axad alcashara axad anafara dheh kooxdii mid ka mid ah alcasharata ee tobanka ahaa tobankii nafar iyo tobankii qofood mid ka mid ah ayuu ahaa alladiina axaatuu ku soo wareegsaday oo koobay birasuuli rasuulka sala allahu calayh wasalam liyaduuduu say u difaacaan canhu rasuulka eh, liyaduuduu say u difaacaan canhu rasuulka bisuduurihim laabahooda inay kaga difaacaan rimaaxa almushrikiina mushrikiinta waramadooda warankii nebiga lagu soo tuuraba midbaa laabtiisa u dhigaayay tii kaloo lagu soo duura midaa gacanta u dhigaayay dalx ibnu cubaydillaah ilaa gacantiisii shalal ay noqotay ilaasuu gacanta ugu dhigaya seef kastoo nebiga lagu soo tuuro sala allahu calayh wasalam ninkii rabaa shahiid magaalada maraaya dalxaha fiiriya buu dhahay rasuulka sal alla alah wasalam laabtooday ku difaaceen bisuduurihim rimaaxa almushrikiin falama intahat almacrakatu dagaalkii markuu joogsaday markay dhammaatay dagaalkii kaana arasuulu rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam qad kusirad mid la jebiyey rabaaciyatahu dhooshiisa dhooshiisii baa la jebiyey waa dagaalkii uxud shujja waa la dakray jabiinatuhu jabiinadiisii waa dhafoorkiisii baa la dakray wadaarat waxay ku dhegtay fii wajnatay fii wajnatihi wajnadiisa meeshaa wajnada ah ee mataqaanaa madaxa indhaha korkooda ah xalaqataani laba birood oo min xalaqi dircihi camburbereedkii u watay birahoodii ka mid ahaa yaa qabsatay waqaarad way qabsato way ku dhegtay fii wajnatihi wajnadiisa xalqataani laba birood oo min xalaqi dircihi cambuurbireedka inta badan waxaa ku dhegay waa miqfarkii waa koofiyadii laakiin markuu cambuurbireed leeya waa suuragal inay iswada haysteen amase waxaa ku dhegay waa miqfarkii koofibereedkiisii ayaa lagu dhejiyey rasuulka laba biroo ka mid ah yaa meesha uga jirtaa faaqbala calayhi waxaa soo qaabilay asidiiqu abubakrin asidiiq ayaa nebiga u yimid markuu dagaalkii dhammaaday yuriiddu asagoo doonaya intizaacahumaa inuu ka siibo min wajnatihi wajnadiisa meeshaa wajnada ahee dusha ee uga dhegtay yuu rabaa inuu ka bixiyo faqaala lahu abuu cubayda abaa cubayda abubakar wuxuu ku yidhi uqsimu calayka allah kugu dheeriyey an tatruka dalika lii ani ii dhaaf buu dhahay wax walba khayr abubakrow ada u horeeya bal tana ani ii dhaaf buu dhahay maanta uma dhaafi lahayna allah lagu dhaariyey ila way tartami jireen waxaa lagu tartamayey khayrka cumar iyo abubakar way tartamayaan nin kale iyo saxaabi kale waa la tartamayaa saan sharta ugu tartanno yay khayrka ugu tartami jireen sida tuuganimada aan ugu tartanno yay sadaqada ugu tartami jireen saan heesaha ugu tartanno iyo qur-aanku ugu tartami jireen markaasuu dhaariyuu dhahay uqsimu calayka allaan kugu dhaariyeye an tatruka daalika li kani ii dhaaf buu dhahay maanta aniga fatarakahu ila dhaar baa timid waa u dhaafay fakhashya abuu cubaydata wuxuu ka cabsaday in ikhtalacahumaa hadduu uga soo siiba nebiga biyadihi gacantiisa an yu'lima inuu xanuunsado ama uu xanuunjiyo rasuula اllaahi sal اllahu calayh wasalam gacanta hadduu ku qabto isdhoo ka soo siib wuu xanuunsanayaa rasuulka taasuu ka cabsaday faqada wuu ku qaniinay marka calaa walahumaa labadii xalaqa mid ka mid ah bihaniyatihi dhooshiisuu ku qabtay uu ku qaniinay hadan qaniinid qawiyan xoog leh muxkaman ee sugan ila way kala xoog badan tahay ama way kala xanuun badan tahay mar allaala markuu ku qabtay haniyadiisii iyo dhooshiisii birtii faاstakhrajahaa wuu ka soo bixiyey marka wuu ka soo saaray wa waqacat haniyatuhu dhooshiisa dhacday marka abu cubayda hal dhool ma laha hal xabaa dhiman uma qada cala اlأkhraa birtii kale bihaniyati haani buu ku qabtay aniyadiisii laba waa dhooshii kale fakhtalacahaa wuu soo rujiyey wuu ka soo siibay si aayad ah fasaqaطat haniyatuhu aلhaaniya tii labaad baa soo dhacday haddana qaala abu bakr wuxuu yidhi fakaana abu cubaydata wuxuu ahaa min axsani الnaasi dadka midka ugu qurxoon hataman afla'aanta ilka la'aanta hatam aflow iyo waxaas lahaa soo maa aflownimada ninka ugu qurux badan buu ahaa waa ilaah dartii bay u dhaceen rasuulkuu kasoo soo siibayay sal alla alيh wasalam laqad shahida abu cubayda wuxuu ka qayb galay maca rasuuli اllaahi rasuulka micigiisa wuxuu kala qayb galay salawaatu اllaahi calayh almashaahida kullahaa mashaahidyadii iyo goobihii dagaalka dhammaan mundu laga soo bilaabo maalintii saxibahu uu la saaxibay ilaa an waafaahu اlyaqiinu ilaa yaqiintii ay u timid ilaa yaqiintii ay u timid rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo geerbi ay u timid falamaa kaana markii la gaaray yowma sakhiifa maalintii sakiifa maalintan waxaa lagu magacaabaa waa maalintii inta nebiga dhintay abuubakar la dooranayey ee la rabay abuubakar in mubaayacada lala galo maalintaa markii la gaaray qaala cumar ibnukhadaab wuxuu liabi cubayda ku yidhi war isdaahdaahin mayne madaxtinimada doorashadeeda absid fidi yaddaka gacantaada ubaayicuka aan kula mubaayacoode ubaayicka fa innii anigu samictu rasuula اllahi rasuulkii allaan maqlay sala اllahu calayh wasalam yaquul asagoo odhanaya inna likulli ummatin ummad dhammaanteed amiinan nin aamin ah baa ku jiray wa anta amiinu haadihi اlumma adigana ummaddan amiinkoodii baa tahay nin nebiga uu ku tilmaamay amiinka ummaddan asagaa u qalma inuu khilaafada ama khaliifnimada qabto madaxtinimada loo dhiibo soo daa gacantan kula mubaayacoode faqaala abuu cubaydata wuxuu yidhi maa kuntu mi'i aniga liataqadama mid ka hormaraya bayna yaday rajulin nin hortii amarahu uu amray rasuulu ullaahi rasuulka alla sala allahu caleh wasalam an yaummanaa inuu na hogaamiyo salaada inuu imaam noogu noqdo fi salaati salaada gudaheeda oo fa faammanaa xataa maata ilaa nebigii dhintay dadka dujinaaya abubakar buu la jeedaa adaan madaxtinimada kuu doornay buu diidan yahay adaan madaxtinimada kuu doornay abuu cubaydo mayuu dhahay nin baa jooga meesha nebiga oo nool na hogaaminayey nebiga oo nool salaad naga bixinayey oo na dujiyey ilaa nebiga dhintay uma kabacdi buuyaca waa lala mubaayacooday bacda daalika markaa kadib liabiibakrin sidiiq fa kaana abuu cubaydata wuxuu ahaa khayra nasiixin naseexeeya kan u khayr badan lahu asaga fi lxaqi xaqa dadka ugu naseexeeya wa akrama micwaanin micwaan iyo kaalmeeye midka ugu karaamo badan lahu asaga cala alkhayri khayrka dadka ku saacidee ugu kaalmeeya uma intaa kadib cahida abuu bakar uma intaa ka bacdi cahida waa lala ballamay abubakr bilkhilaafati khilaafadii wuxuu kala ballamay min bacdi asaga gadaashii ila alfaaruuqi cumar faaruuq abubakar markuu dhimanayay asagana wuxuu cahdi iyo ballan ku bixiyoo kaga gadaal maray madaxtinimada cumarulfaaruuq fadaana waa u hoggaansamay lahu cumar abuu cubaydata abaa cubayda biaacati adiicitaan buu ula hoggaansamay inuu ateeco cumar warkiisana uu qaato walam yacsihi fii amrin amarna kuma caasin abuu cubayda cumar ilaa maratan waaxidan hal mar maahane weligii waa deeci e jiray laakiin hal mar buu ka hor yimid fahal tadri ma og tahay oo ma taqaanaa eh, maxay tahay mal amru اladii amarkii ama markii casaa fiihi uu caasiyey abuu cubayda mra khaliifati اlmuslimiin muslimiinta khaliifkoodii cumar ahaa amarkiisa markuu caasinaayey ma taqaanaa waxay tahay laqad waqaca hadduu tilmaamayaa laqad waqaca waxaa ku dhaaywaxay dhacday daalika arrintaa xiina wakhtigii kaana abuu cubaydat bnu jaraax uu ahaa fii bilaadi shaam dholalka shaam buu joogay yaquudu asagoo hogaaminaya juyuusha almuslimiina muslimiinta ciidankooda min nasrin guul ilaa nasrin ilaa guul kale lagu gaaro waayo wakhtigii cuma ee abubakar waxaa ciidanka hogaamin jiray khaalid ibni weliid khaalid ibni weliid oo seef alloos galka laga bixiyey ah waa ku socday waa tallaabo qaadayay weligii lama soo caabinin markii abibakar uu dhintay madaxtinimadana abu ee uu qaatay cumar bn khaaab khaalid buu casilay markaasuu wuxuu ku bedelay amiin haadi اlumma abu cubayda waata warqadda ay u timid ayadoo dagaal lagu jiro khaalid warqaddii wuu akhriyey maxaa ku qoran inuu ku wareejiyo maamulka abu cubayda muslimiintii baa ku soo ururay dagaalka gala buu yidhi idinka wax ma jiree markii guushii la helay oo dagaalkii degay ee la fadhiistay buu yidhi shalay askari allaan ahaa maantana ciidanka iyo askarta allaan ka mid ahay haddaan madax ahaa iyo haddii dib laii dhigababa saan shalay u socdo oo kalean u socday maanta qofkii xil laga qaaday waa qayliyaa qofkii maanta la yidhaahdo hoos u soo noqo wuu qayliyaa qofkii meel u haystay inta laga bedelo meel kale lagey wuu qaylinayaa dhibaatadaasaa maantana haysataa khaalid muweyfiiri shalay alla dartii baan u dagaalamayay buu yidhi maantana alla darti baan u dagaalamayaa abuu cubaydow adaa lagugu wareejiyey oo arrinta markaa qaado wasiirkii la bedelee laga dhigay wasiirka boostada abcoo yidhi waraaqaha maan cunayaa adiga marka waa dhibaato aad iyo aad u weyn marka mashaakil fara badan bay tahoo maaliyadiiyo meelaha kalu markaa la doonayay marka saasaa loo baahan yahayo dadka muslimiinta ah mar walbin alla dartii iyo khayrka iyo wanaagga lagu dadaalo fahal tadri ma taqaanaa malmru amarka aladii casaa fiihi uu ku caasiyey abu cubayda amra khaliifati اlmuslimiin laqad waqaca waxay dhacday daalika arrintaa xiina wakhtigii kaana abu cubayda ibnu jaraax uu ahaa fii bilaadi shaam shaam dhulkooda yaquudu asagoo hogaaminaya juyuusha almuslimiin min nasrin ilaa nasrin guul guul xaggeeda lagu gaadho xataa fataxa allah ilaa ilaahay uu furay calaa yadayhi abuu cubayda labadiisa gacmood addiyaara ashaamiyata dhulalkaa shaam kullahaa dhammaantood gacantiisa uu ku furay fabalaqa wuxuu gaaray alfuraat raad meesha la yidhaahdo sharqan xagga shari wa aasiya suqraa aasiyada yarna shimaalan xagga shimaal buu markaa gaaray waaye cinda daalika markaa agteeda dahana waxaa ku dhacay bilaad shaami dhulkii shaam aacuunun aacuun baa ku dhacay waa cudur aad u dhib badan maa carafa annaasu dadku aysan aqoonsanin ama aysan ogaanin milahu kaasoo kale qad weli kaasoo kale daacuunkaa waa dhici jiraye kaasoo kale aan weligii la arkin fajacala daacuunkii wuxuu guda galay yaxsudu inuu shafaayo annaasa dadka xasdan shafitaan macnaa inuu kaxaynaayo qaadayo dhidhimanayaan taasaa loola jeedaa bal iyo beer la shafaayoo kale yuu u cabbiray yaxsud الnaasa xasda famaa kaana ma ahaan min min cumar bn الkhطaab ilaa an wajaha inuu u soo diray rasuula rasuul ilaa abi cubaydata birisaalatin warqad buu ugu soo dhiibay yaquul uu ku odhanaya warqaddaa fiiha gudaheedu ku qoran tahay innii anigu baddat lii waxaan kaa leeyahay waxay waxayga kaa sugnaaday waaye ilayka xaggaaga abaa cubaydow xaajatun dan baan kaa leeyahay laa hinaa lii aanan ka maarmino maarmitaan iyo ka deeqtoomid aniga canka xaggaaga aysan iiga sugnayn fiiha arrintaase fa in ataaka hadduu kuu yimaado kitaabii warqaddayda laylan habeennimo fa innii anigu acsimu calayka waxaan ku dhaartay dhaartayoon alla kuugu dhaarinayaa anlaa tusbixa inaadan waa barisanin xataa tarkaba ilaya ilaad iisoo baxdo tarkab macnaha inaad gaadiid iisoo raacdo waa inaad dhaqso ku timaadaa wa in ataaka nahaaran maalin hadduu kuu yimaado warqadayday kuu timaado fa innii aczimu calayka waxaan dushaada alla ugu dhaaranayaa allaa yumsiya inaadan galabaysanin xataa tarkaba ilaya isla markii warqadda ay ku soo gaarto baawur soo raac ama faraskaagii baa la yidhi soo bax ilaya falama akhada abuu cubaydata abaa cubayda markuu qaaday kitaab alfaaruuqi kitaabkii faaruuq ouna akhriyey macnaha qaala wuxuu yidhi qad calimtu waan ogahay xaajata amiiri اlmu'miniin ilaya dantu ani iga leeyahay amiir muminiin waa aqaanaa wel iska daaya fahuwa yuriidu wuxuu rabaa wuxuu rabaa an yastabqiina inuu iga reebo an yastabqiya inuu iga baaqi yeelo uu iga celiyo man laysa bibaaqin waxaan laga haraynin waxaan laga baaqi noqonin oo laga fakanayn ayuu rabaa inuu iga fakiyo uma kataba ilayh warqad buu u qoray yaquul asagoo odhanaya yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo innii anigu qad caraftu waan aqoonsaday xaajataka dantaada ilaya ani aad iga leedahay wa innii anigu fii jundin ciidan baan ku jiraa oo min almuslimiin muslimiinta ka mida dhexdooda walaa ajidu heli maayo binafsi nafsadayda raqbatan jacayl aan ka jeclaysanayo can اladii kii yusiibu ayagaa siibaaya inaan aniga soo baxo oon madiine imaado shaamna jundiga muslimiinta daacun uu ku laayo ma dhacaysa buu dhahay walaa uriidu mana doonayo firaaqahum inaan faaruqoon ka soo tago xataa yaqdiya allaahu ilaa ilaahay xukmiyo fiya anaga iyo fiya aniga iyo wafihim ayaga amrahu amarkiisa ama uu daacuunka nagu laayo dhammaan ilaah uu nagu sababo amase ilaahay naga qaado meeshaasaan joogayaa fain ataaka hadduu ku yimaado kitaabii warqadayda haadaa ee tan ah faxallilnii iga xalaal noqo min casmika dhaartaada kafaara gud samey wa'din lii iina fasax bilbiqaa'i joogid inaan iska sii joogana arrinta noocaas ah fasax iga qaad macnaha ii idin buu yidhi falamaa goortii qaraa cumar akriya alkitaaba kitaabkii bakaa waa ooyey xataa faadad ilaa ay daateen caynaahu indhihiisa faqaala lahu wuxuu ku yidhi man cindahu qof cumar agtiisa joogay lishiddati maa rawaahu wuxuu ku arkay darnaanteedu min bukaa'ihi oohintiisii ah amaata abuu cubaydata yaa amiira almu'miniin ma waxaa dhintay abu cubayda muminiinta amiirkoodiiyo faqaala laa buu dhahay maya ma dhimanine walaakina almowta minhu qariib dhimashada u dhow dhimashada usoo dhowaatay walam yagdib been ma noqon danu lfaaruuq faaruuq melihiisa id wakhti maa labia uusan daahinba abuu cubaydata an usiiba inuu asibuu ku dhacay biaacuuni daacuunkii falamaa xadartu markii ku soo xaadirtay alwafaa geeridii awsaa wuxuu u dardaarmay abaa cubayda jundahu ciidankiisii faqaala wuxuu yidhi innii anigu wasiiku waxaan idin dardaarmayaa biwasiyatin dardaaran in qabiltumuuhaa haddaad iga qaadataan dardaaranka ood iga aqbashaan lan tazaaluu bkhayrin khayrka zuli maysaan aqiimu salaa o salaada ooga wasuumuu shahra ramadaan bisha soonka sooma watasadaquu sadaqa la baxa waxujuu xajiya wactamiruu cimraysta watawaasow isu dardaarma wansaxuu u naseexeeya liumaraa'ikum madaxdiina dagaal un kala hortegina naseexo siiya walaa taqshuhum ha qiyaanina walaa tulhikum yaysan idin mashquulinin addunya adduunka faina almar'a qofku low cumira haddii la cimri siiyo alfa xawlin kun sano maa kaana lahu buddun waa lagama maarmaan min an yasiira inuu soo seexduu ahaado ilaa masrici haada meeshaan hadda jiifo alladii tarawna ad arkaysaan kun san haddii laydin cimri siiyo sariir meyd baad soo seexanaysaan iyo sakaraad wasalaamu calaykum waraxmat ullah uma altafata wuxuu tufay eh, eh, ilaa mucaad uma altafata wuxuu eegay dheh ilaa mucaad ibnu jabal ayuu fiiriyey abuu cubayda wa qaala wuxuu dhaha yaa mucaad salli binnaasi dadka duji uma kabacdi maa labita maba daahinba anfaadat inay baxday ruuxuhu ruuxdiisii alطaahiratu طaahirka ahayd faqaama mucaad baa istaagay wa qaala wuxuu yidhi ayuha الnaasu dadow inakum adinku qad fuji'tum waxaa laydinkaga fajiciyey oo laydinkaga yaabiyey birajuli nin waa ninkan wallaahi baan ku dhaartay maa aclamu kuma ogi maa aclamu ma ogi annii anigu ra'aytu inaan arkay rajulan nin abara ka baarinimo badan sadran xagga laabta walaa abcada kaga fogaansho badan haa'ilatan xagga xaqdiga iyo xaasidnimada walaa ashadda kaga daran xubban jacayl lilcaafiyati in dadka la cafiyo walaa ansaxa ka naseexayn badan lilcaammati dadkoo dhan minhu xaggiisa nin ka naseexo fiican ka qalbi fiican ka qayaano fog ka qalbi wanaagsan ma arkin fatarxamuu calayhi naxariis u weydiiya oo rabbi naxariis u dalba yarxamkum اllaahu ilaahay ha idiin naxariistee idinkana rabbi ha idiin naxariistee naxariisba dalboo naxariis uweyne u weydiiye buu yidhi abuu cubayda ayaan uga baxnay saxaabigii cajiibka badnaa cabdullaahi bni mascuud ayaannu geli doonaa beritoole haddii rabbina gaarsiiye subxaana wa tacaala balse meesha hainoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu aclam